بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa ama waxaynu maraynay fasliga iyo wasliga ayaynu maraynay nambarkiisa layliska koobaad namberkiisa koobaad halka uu ina leeyahay bayin mawaadica alwasli walfasli fi ma yaati wawadix asababa fi kuli mihaalin halka ayaynu maraynaa bayin waxaad caddaysaa mawaadica alwasli meelaha jumlooyinka laysku xidhayo walfasli iyo meelaha jumlooyinka la kala saarayo fi ma yaati wawadix waxaa kalood caddaysaa asababa sababtana caddee oo sababtana noogu dar sababtana waa inaad sheegtaa fii kulli mihaal qaala bacdu alxukamaa xukamada qaarkood ayaa hadalkan ku hadlay waxay yidhahdeen nin xakiim ah ayaa yidhi alcabdu xurun idaa qanaca waalxuru cabdun idaa damica wuxuu yidhi qofka xorti ihi ama qofka addoonkii ihi xor buu noqdaa hadduu qanaaco leeyahay kolkaa qanaacadu addoonka ayay xor ka dhigtaa ilaahay waxa uu ku siiyey haddaad ku qanaacdo ama raalli aad ku noqoto addoon haddaad ahaan jirtay xor baad isku beddelaysaa qof liita haddaad ahaan jirtay qof sharaf le baad noqonaysaa qofku hadduu qanaacada waayo uu qanci waayana hadduu xor ahaan jiray ama qof sharaf le uu ahaan jiray ama qof magac le uu ahaan jiray muxuu isku bedelayaa addoon buu isku bedelayaa kolkaa qanaacadu iyada qofka bedesha oo amaa qiimo u yeesha amaa qiimaha ka daysa sidaa darteed saxaabada nebiga salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi waxay ka hadli jireen rag badan oo ka midihi iyagoo ilaahay ugu mahadnaqaya inuu ilaahay qanaaco siiyey oo waxa ilaahay siiyey ama uu qayb ahaan u siiyey ay raalli ku noqdeen cali binu abi aalib buu ahaa ninkii gabaygan dhahaa odhan jiray radinaa qismaة اljabbaari fiina lanaa cilm walilacdaa'i maalun annagu raalli baanu ku noqonnay allaha jabbaarkii wuxuu qayb ahaan noo siiyey qanaacaanu ku leenahay annagu cilmi baanu leenahay haddaanu nahay muslimiinta cadowga iyaguna maal iyo hanti ayay leeyihiin alcabdu addoonku xurun xor buu noqdaa idaa qanaca marka uu qanco walxuru ka xortiihina cabdun addoon buu noqdaa idaa damica markuu wax hungureeyo haddaba hadalkaasi waa laba jumlo labada jumlo ee hadalkaasi uu ka kooban yahay waa alcabdu xurun idaa qanaca waa jumladii hore jumlada labaadna waxa weeye walxuru cabdun idaa damica labadaa jumlo waa laysku cadfay oo wow baa layskugu cadfay wasli baa la sameeyey wasli waa la xidhiidhiyey haddaba sababta uu sheekhan ama ninkaa xakiimkii uu u xidhiidhiyey waa maxay waxaynu odhanaynaa labada jumlo waxay ka midoobeen xagga khabarnimada labadii way midoobeen oo khabar bay isla noqdeen munaasabana way isla leeyihiin oo waxay ka hadlayaan laba macnoo iska soo horjeedana way ka hadlayaan oo munaasaba ka dhaxaysa qodobkeena in la kala fasliyaana meesha kuma jiro saddexdaa qodob marka la laysla helo waxaa waajib ah in wasligii la isticmaalo ama jumlooyinkaa la xidhiidhiyo ayaa waajiba ah. culimada qaar baa hadalkan si kale u macneeyeyo waxay u macneeyeen gabay bay ka dhigeen kolkaa waxay ku macneeyeen kelmadda qanaca ah ayay ka hadlayaan oo waxay isticmaalaan xorku hadduu qanac uu qaanic noqdo qaanic haduu noqdo ka xorti ihi wuu ka addoonkii ihina hadduu qanaaco yeesho wuu xorooba kolkaa qanac iyo qanicabay kuwaasina u kala jeedaan haddii qanac aad ugu dhawaaqdo ama aad qanico ugu dhawaaqdo ayuu macnuhu iskala bedelayaayo midna waa hunguri weynida iyo waxadan lahayn inaad doonto midina waa raalli noqoshaha iyo wax yar inaad ku raalli noqoto qanaca iyo qanica qolooyinka luqada qayb badanna ma kala saaraan qaala bnu rumi wuxuu hi ninkii ibnu rumi lo odhan jiray waa nin baasaysi badan buu ahaayo waxyaabo badan aan ka helin qad yasbiqu lkhayra aalibu ajiluun wayhahraquu sharu mumcinan harabuu qad yasbiqu waxa ka dheereeya alkhayra khayrka waxa ka dheereeya daalibun qof doonaya cajilun oo degdegaya wayarhaqu waxaa wuxuu soo gaadhaa asharu sharku wuxuu soo gaadhaa mumcinanka ku fogow isle harabuhu ama oradkiisuba uu sii fogaanayo ka xoogga usii cararaya ee ka dheeree isle balaayadana wuu qabtaa oo markaaba wuu soo gaadhaya ninkan gabayaagii wuxuu u jeedaa inuu ina yidhaa haddaad khayrka aada xoogu u jeclaato khayrka af carabiga marna waa waxaa khayrka sharka ka soo horjeeda marna waa maalka khayr loo yaqaanaa maalka laftiisa khayr loo yaqaana adu shay kaste oo dadka agtooda qiimo ka leh haddaad xoog u jeclaato adigoon bislaanna noqo ad istidhaahdo ama hel ad istidhaahdo shaygaa adoon u bislaanin lagama yaabo inaad shaygaa hesho shaygaa mar lay heli maysid waa lagaa qadinayaa adiga oon u bislaan ama xilligiisii oon gaadhin haddaad istidhaahdo shaygaa hel ma helaysid sharku wuxuu soo gaadhaa amaa sharku wuxuu qabtaa qofka ka baxsa isle haddaad istiraa sharka ka baxso oo alla uu kuu qadaro ka baxsan kari maysida ku soo qabanaya waxaa jira qaaciido qaaciidooyinkeenna fiqhiga kamida weeyaan gabaygan uu ninkani gabayga ereyga u bedelay qaacido qawaacidka fiqhiga kamida weeye qaacidaa tidhaahda man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi shaygu haduu soo qofku hadduu soo dedejisto shayga isagoon xilligiisii gaadhin waxaa lagu cuquubeeyaa in laga qadiyo waa laga qadinayaa qofka oo waxaynu ognahay fuqahadu inayna yidhaahdeen haddaad qaraabadaada mid kamida ood dhaxalkiisa lahayd haddaad disho miyaad dhaxli hada qofkan dhaxalkiisii baad lahayd waa dishay miyaad dhaxli ma dhexlaysid ilan waxa wey man haddaba dhaxli lahayd hadduu iska dhiman lahaa laakiin adigii baa soo dedejistay oo man istacjala shayan qabla awaanihi cuuqiba bixirmaani waa in lagu cuquubeeyaa markaa oo lagaa qadiyaa oo la yidhaahdaa qaatilku yuuna dili yuuna dhaxlin kii hantidiisa uu dhexli lahaayuu de uu dilay ilan ummaddu ma hadheene nin kastoo ganacsadaaka ugu dhown baa dili lahaaye si uu dhaxlee waa loo diiday baabkaasaa la xidhay markaa qad yasbiqu wuu ka bad wuu soo gaadhaayoo sabqibuu sameeyaa ma wuu ka badinayaa alkhayra khayrka wuu ka badinayaa aalibun ka doonaya aalibkani maaha arday waa midkii doonayey cajilunoo degdegayey khayrkiiba waad ka badiniyo waad ka tegi wayarhaqu wuu soo gaadhaa asharu sharkuna mumcinankii aadka uu fogaaday harabuhu baxsadkiisu uu fogaaday haddaba gabaygan laba jumlo ayaa ku jira labada shadri ayayna ku kala jiraan shadriga horena jumla ku jirtaa shadriga dambena jumla e ku jirta gabayga labadiisa shadri waa la ysku cadfayo wow baa la yskugu cadfay wow ayaa la yskugu cadfay sababta la yskugu cadfay waxa weeye munaasabo ayay isku leeyihiin oo khabar jumla khabariya jumla khabariya bay isla noqdeen horta waa khabar bay isla yihiin waa ko macnahana munaasabay iskaga leeyihiin oo khayr laga badinayo iyo sharku soo qabanaya waa laba shay oo la ysku xasuusanayo weeyi shay keena in la kala fasliyo ama la kala saaraana ma jiro saddexdaa qodob maadaamaynu isla helay waxaa la odhanayaa maxay ha la ysku cadfo abu dayib nin la odhan jiray ayaa isna gabay tiriyey alra'yu qabla shajaacati shujcaani huwa walu wahiya almaxallu haani alra'yu ra'yiga iyo taladu qabla shajaacati shujcaan geesiyaasha geesinimadooda ayuu kasii horeeya e waxaa la yidhaahdaa geesinimada haddii ra'yi lagu dari waayo dhiiranaan baa la yidhaahdaa geesinimada haddii ra'yi lagu dari waayo dhiiranaan baa la yidhaahdaa ama ismiidaamin baa la yidhaahdaa haddii geesinimada ra'yi lagu darana oo ra'yi uu la socdo calool adayga hadduu ra'yi la socdo waa geesinimo haddii calool adaygu calool adaygna casnimo uu yahayna waa dhiiranaan oo libaaxaa leh libaaxatiisu waa dhiiranaan markaa geesinimo lama yidhaah nin carabta aada geesinimada caanka ugu ahaan jiray oo cantiro la odhan jiray baa maalin carabtu ay u yeedheen markaasay yidhaahdeen nooga waran horta waxaan geesinimadaada bal wuxuu yidhi meel kasta iskuma tuuree waan miisaamaa horta meesha buu yidhi meesha aan u arkayo inaan ka bixi karayo ayaan si calool adaygu ku jira aan iskugu tuuraa buu yidhi meeshaan u arkayo inaanan ka bixi karayninna dib baan uga joogsadaa buu yidhi kolka waxaan uga jeednaa shajaacada waa inuu ra'yi la socdaa alra'yu ra'yigu qabla shajaacati shujcaan geesiyaasha geesinimadooda hortood ayuu ahaaday huwa ra'yigu awalun wuu ka horeeyaa shajaacada wahya shajaacaduna almaxalu haani waa darajada labaad war dhiiranaanta iyo calool adaygu waa nambarka labaade nambarka koobaad waa in meesha horta laga fikiro si fiican looga fikiro oo loo eego loo miisaamo weeyaan number one-ku haddaba halkan waxaa ku jira laba jumlo oo la kala fasliyey waa shadriga hore iyo shadriga dambe jumlada u horeysa huwa awaluna alra'yu qabla shajaacati shujcaani waa jumladii koobaad huwa awalun waa jumladii labaad miyaa laysku cadfay layskuma cadfin sababta cadafkii looga tegey ee wowga looga tegey baa layna weydiinayaa maxaa wowga looga tegey ama sirta iyo macnaha ku aasan in halkaa wowga laga daayo waa maxay waxaa wowga looga tegey kamaalul itisaal waxii la odhanayey dee qaacidadaynu kusoo marnee kamaalul itisaal baa ku jira kamaalul itisaal waxa weeye jumlada dambe ayaa tawkiidinaysa jumlada hore labada jumlo hadday isku macno yihiin layskuma cadfi karo ila waa isku macne eh hadday adiga maa laysku kaa cadfi karaa dee qof quabaad isla tahay kolkaa labadii jumlo ayaa shay qura isla noqonaya haddana waxaa kaloo jira laba jumlo ayaa jiro oo waa jumlada hore iyo jumlada wahya maxalu hani labadan jumlo waa la laysku cadfay oo wahyada waa lagu cadfay huwa awalun wahya maxalu hani waa la laysku cadfay sababta la layskugu cadfay waxa weeye labada jumlo horta kow khabar bay isla yihiin laba ismiyataan bay isla noqdeen saddex munaasabay isku leeyihiin afar wax keena in la kala fasliyaana meeshaa kama muuqdo afartaa qodob maadaamood haysato waa qasab in laysku cadfaa oo wowga wahya ah aynu isticmaalnaa alra'yu ra'yigu qabla shajaacati shujcaan geesiyaasha geesinimadooda ka hor ayuu ahaaday huwa ra'yigu awalun waa namberka koobaad wahya shajaacaduna almaxalu thaani waa namberka labaad وخطب alxajaaju xajaaj ayaa khudbad akhriyey faqaala wuxuuna yidhi xajaaj binu yuusuf ayaa khudbad jeedinaya hadalladanna waa hadalladii uu yidhi allaahuma arini lgaya gayan faajtanibahu wa arini lhudaa hudan faatabicahu walaa takilnii ilaa nafsii faadila dalaala baciida xajaaj binu yuusuf waa nin la yaqaan kolley waa nin u dhintay habaaru nin kale habaaray saciid baa habaaray saciid eh, ninkii la odhan jiray saciid ibnu jubayr habaarkiisii ayuu u dhintay isagaa sheegi jiro oo laga maqlay wuxuu odhan jiray asaabanii dacwatu saciid asaabatnii dacwatu saciid buu odhan jiray saciidna ilaahay wuxuu ka beryey ilaahayo ugu yidhi waad aragtaa ninkaa daalimka ahe ilaahow dabaday nin kale ha ku sallidin buu yidhi dabadii nin dambe ma dilin saciid dabadii nin dambe uu dilay xajaaj ma jirin waa aakhiru man qatal ayaa lagu tilmaama saciid ibnu eh, saciid ibnu jubayr xajaaj binu yuusuf isagu wuxuu ahaa nin aada u hal adag buu ahaa markaasuu yidhi allaahuma allahayow waan ku baryayaaye buu yidhi ilaahayow arini lhaya ilaahow baadida ii tus hayan baadinimo shayga baadida a ah baadinimo ii tus buu yidhi faajtanibahu ka fogaadee wa arinii ilaahow ii tus buu yidhi alhudaa hanuunkana hudan hanuun ilaahow ii tus faatabicahu aan raace eh walaa takilni ilaahw hay tala saaran ilaa nafsii naftayda alla ilaahu naftayda haygu eegin fa adila waan lumayaa dalaalan lumitaan baciidan aada u fog si weyn baanu lumi haddaad ilaahu naftayda igu eegtee ilaahu naftayda haygu eegin marka koobaad waxaad eegtaa labada jumle ee hadalkaa ku jira ugu horeeya allaahuma arinii weeyaan iyagoo inshe isla ah oo allaahuma jumladaasi ay nido tahay arinii jumlada ku jirtaana ay amar tahay labadaa jumlo layskuma cadfin sababta layskugu cadfi waaye wow loo keeni waayey shibhu kamaalilitisaal wax la yidhaha baa udhaxeeya shibhu kamaalilitisaal shibhu kamaalilitisaal macnaheedu waxa weeye allaahuma markaa tidhaa ilaahayow maxaad ilaahay ugu yeedhaysaabaa meesha ku jirta su-aal war ilaahay maxaad ugu yeedhanaysaa waa jawaabteedii inaan baryaan doonayaa weeyaan markaa kolkaa jumlada hore allaahuma ah waxa su-aal laga fahmay ayay ariniidu jawaab u tahay ilaahay maxaad ka rabtaa ilaahay inuu i tusiyo ayaan doonayaa baadida uu baadinimo ii tusiyo ilayn qofka midna baadidaa xaqnimo loo tusiyaa midna baadida ayaa baadinimo loo tusiyaa midna baadidaba baadina uma haysto xaqna uma hayste waa kaa iska socda iska jeeda uun ee sabaxlalada ku jira waxaa kaloo jira jumlada wa arini lhuda wa arini waxaa lagu cadfay ariniidii horaa lagu cadfay sababta labada ari la layskugu cadfay ama labada jumlo waxa weeyaan horta kow waxay isla noqdeen inshaa'iyataan bay isla noqdeen ficliyataanna way isla noqdeen munaasabana way isku leeyihiinoo waa khalad lagu tusayo iyo sax lagu tusayo wax keena in la kala fasliyaana ma jirto walaa takilniina waa midun wa qaala shariifu ridaa wuxuu ihi nin shariifu rida la odhan jiray fi rathaa'i isagoo baroordiiq samaynaya acalimta man xamaluu cala alacwaadi acalimta kayfa khabaa diyaau nnaadi nin geeriyoonaya ayuu geeridiisii gabayga ka tirinaya wuxuu idhi acalimta war ma fahantay man xamaluu cala alacwaad ninka laamaha lagu sido amaa ninka qoorta lagu sido ma fahantay acalimta miyaad fahantay kayfa khabaa sida uu u baktiyey diyaau naadi fagaaraha dabkiisii siduu u baktiyey miyaad fahamtay waar ma og tahay su-aasha waxaynu soo marnay ereyga su-aasha ah marka hadalka qaab su-aaleed lagugu soo dhigo inayna ahayn istifaamkii ataqaanay ujeeddaa laga leeyahay kale ayaa laga leeyahay kolka iminka ninkani acalimta markuu kuleeyahay qaabkan su-aaleed dan kale ayuu ka leeyahay oo balaaqo kale ayaa ku jirta su-aasha inagu su-aasha imika ma baadhayne labada jumlo ayaan baadhaynaa acalimta war miyaad fahantay man xamaluu ninkay saareen cala alacwaadi nacashiga ama sariirta meydka ninkaa tunka lagu sii sidee qabriga loo sido ma garanaysaa buu yihi ninkuu yahay acalimta miyaad fahan ma garatay kayfa khaba sida uu u baktiyey diyaa-u naadi fagaaraha idildebkiisii siduu u baktiyey ma garatay buu yidhi kol hadduu ninkaasi geeriyooday labada jumlo ee labaduba acalimta ah labaduba inshaa'iyataan ficliyataan ah weeye maxaa la yskugu cadfi waaye ee wowgii looga tegey jumlada dambe jumlada hore kamaalul kamaalulitisaal baa ka dhaxeeyo waa tawkiid ta dambe ayaa tawkiidinaysaa tii hore ayay tawkiidinaysay kolkaa la yskuma cadfi karo kol hadduu kamaalulitisaal u udhaxeeyo wa qaala xasaan binu haabit alansaari saxaabiga waa la garanayaa xasaan binu haabit radia allaahu canhu wuxuu ahaa raggii in badan diinta iyo xaqa carabkooga ku difaacay ayuu ku jiray xasaan waa saxaabadii nebiga nebi maxamed baa lahaa calayhi salaatu wasalaam war nimanka gaalo inaga cay malakuljibriil baa macaaga ahe ruuxu malakuljibriil ayaa macaaga ah ee nimanka inooga jawaabu rasuulku lahaa isagaa marka hore gaalada ayaa nebiga u yimid markay gaaladu rasuulka iyo saxaabada soo caayeen nin xuno xunoo kacab ibnlashraf la oran jiray iyo raguu ku jiray ayaa saxaabada aad gabay ugu soo caayey markay xoog u soo caayeen ayuu u yimid kolkaa ayo xasaan baa u yimid rasuulka salawaatu rabbi wa wasalaamuhu calayhi markaasuu ku yidhi ilaahay ma u jawaabaa buu yidhi nimankaa markaasuu rasuulku yidhi ma quraysh reerkan ka dhashay sidee markaad caydaso caydoodii ana yeelan maayo anay ima caayaysid markaasuu yihi sida qooshka tinta ku jirta looga siibo ayaan kaaga siibayaaye waxaan doonayaa bu yidhi inaan nimankaa inooga jawaabo wuxuu idhi abibakar u tago abibakar la tasho nimankaana u jawaab abibakar wuxuu ahaa taariikhda dadka ugu aqoonta badan buu abibakar ku jiray gabayguna wuxuu soo baxaa markuu shay sax ah meel sax ah marka laga gabiyo nin cayla markii la caayo ku ammaan lana la ammaano ayuu gabaygu soo baxaa kolkaa nimankan la caayayo waxaa ku jira dad iyagu maxaanku idhaahdaa markii hablaha la aasi jiray ma garanaysa raadiye un meel inan lagu aasayo nin inantiisa aasayo un rag raadiyaa ku jiri jiray oo inan kastoo la yidhaah waa la aasayaa magteeda bixin jiray war magteedii hooyo inanta iska daa hadda isaguma ma dhalin kii dhalay baa aasaya markaasuu odhan jiray war magteeda hooyo inanta iska daa markaasay ragga qaarkood shaqo ka dhigteenoo nin kastoo inantiisa jecel amaa doonaya inuuna inantiisa aasin hanti yarna hela xabaalunbu qodi jiray markaasaa la odhan jiray ar xabaasha maxaad ku falaysaa inantaan aasaya hadda dhabka ma aha waa inuu ninkii soo maraayo inanta magteeda siiyaa buu doonayaa ma ogtahay ragga noocaasa ee dee inanta magteeda bixinaya ee haddana jaahiliya waa rag qiimale weeyaan raggaa caymiyay kaa istaahilaan laga yaaba inuu ilaahay soo hanuuniyo rag badan oo kamida way soo hanuuneen way soo islaameen ragna waa raggaa hablooga de ku qalafaysanaya ama ku tuugsanaya kolkaa markaad cay samaynayso waa inaad taariikhdii jirtee dhabta ahayd aad haysaa abibakr la tasha saasaa loo leeyahay ansaabtana aqoon badan buu abibakr ulahaa radia allahu canhu haddaba xasaan wuxuu ahaa ninkii afka islaamka in badan ku gebyi jiray in badan kolay gabayadiisa caanka ah ee islaamka uu ku difaacay waxa uu waxa ka mid a gabayaaga ah gabayga uu leeyahay gabaygan uu tirinayo saxaabo ee gaalada markuu reemaka uu la hadlayay cadimnaa khaylana in lam tarawha tuhiiru naqca mawciduha kadaa'un runtii gabaygaasi waxaa lagu tilmaamaa caadifadiisu inay mia bilmia ahayd boqolkiiba boqol bay ahayd waayo rasuulka markuu ka hadlayaa dareemi karaysaa rasuulka markuu ka hadlayo waa ka rasuulka markuu ka hadlayay lahaa faina abi wa waalidahu wa cirdii lcirdi muxamadi minkum fidaau aniga aabbahay iyo aabbihii iyo waxaan abtirsiin leeyahay sharaftayda oo dhan nebi maxamed sharaftiisaa ku furan lahaa buu leeyahay yaa anna caayo nebi maxamedna badbaadiye buu leeyahay yaa aniga iyo ciddaan ka soo jeedaba caayo oo nebi maxamed badbaadiye buu leeyahay uu soo socday oo runtii nin aad iyo aad aad iyo aad u afkulul bu ahaa markuu halkaa ka hadlayay nimanka gaalada way u waayeen ragga qaar baa ku fikiray gabaygii ugu qaalisanaa ee xasaan uu lahaa inuu maalintaa tiriyey maanta kadib gabay qaaliyaba ma tirin kara bayis yidhaahdeen wuu jawaabay laakiin waa kii lahaa lisaanii saarimun laa cayba fiihi wa baxrii laa tukadiruhu dilaau carabkaygani waa seef buu yidhi carabkaygani waa seef waxna reebi maayo laabtaydana bad buu ilaahay ii dhigayo hal waadaana oo laga daray badaa waxba yeeli mayso bimacnaa gabayga igu jiraa waa bad xabaddan maanta aan tiriyeyna waa maxay buu leeyahay waa hal waadaana waa xabadan soo tuuray wey weli baddi halkiibay fadhidaa ha ka yaabina buu yidhi inuu kolkaa gabaygaygii dhammaanayo xasaan binu thaabit waa saxaabi derajada ugu weyn uu haystaa waa saxaabinimo wixii saxaabinimo ka dambeeyeen ku sheegnaaba waa meel soke wuxuu yidhi xasaan asunu cirdii bimaali laa udanisuhu laa axtaalu lilmaali in awdaa faagsibhu walastu lilcirdi in awdaa bimuxtaalin waa gabay aada u dheeroo sharafta uu kaga hadlaya gabaygani eeg haddaad sharaf weydo shilin waxba kuu qaban maayo eeg haddaad sharaf weydo shilin waxba kuu qaban maayo saasuu doonayaa inuu hadalka u dhigo asunu cirdii bimaali laa udanishu لبارك الله بعد العرض في المال أحتال لي المال نودا فأكسبه ولست للعرض إن أودا بمحتال asuunu waan dhowraa ama waan ilaaliyaa cirdi sharaftayda ayaan dhowraa bimaali hantida ilaahay isiiyey baanan ku dhowraa sharaftayda waxaan ku ilaashadaa hantida ilaahay isiiyey walaa udanisuu weligayna ma wasakheeyo sharaftayda oo nin wasakhaynaya ma ihi laa baaraka allah ilaahay ma barakeeyo bacda alcirdi sharafta kadib fi lmaali hantidaada ilaahay hantida kuu barakayn maayo sharafta haddaad weydid axtaalu waan usoo xeeladaystaa lilmaali maalka waan soo shaqaysanayaa maal in awda hadduu iga halaagsamo iga baaba'o fa agsibhu dib baan ka soo shaqaysan karaa maal haddaan waayo walastu ma lil lilcirdi sharafta in awda hadday iga halaagsanto bimuxtaalin mar labaad nin soo shaqaysan kara sharaftu hadday iga xumaato mar labaad nin soo shaqaysan kare ma ihi laakiin maal haddaan waayo mar labaad waan soo shaqaysan karaa buu ku leeyahay kolkaa ah, sharafta iyo shilinku isku qiimo ma aha sharafta ayaa intay doonto ka sarraysa saasuu uleeyahay asunu cirdii bimaali laa udanisuhu kolkaa hal qodob bay nimankani tijaabiyeen waxay ogaadeen qofku hadduu ceeb iyo dhaliil leeyahay laakiin uu shilin isticmaalo ceebtiisa in hoos loo dhigo ayay og yihiin kolkaa waxay ku leeyihiin kii ceebta lahaana ceebtiisa wuu ku qariyaa kaan ceebta lahaynna sharaftiisa ayuu ka xun kaga iibsadaa kii afka kula soo geli lahaa ee liitay ayaa saraftaada ku dhaafsanaysaa ayood ku iibsanaysaa asunu waan dhawraa cirdi anigu sharaftayda ayaan dhowraa bimaali hantidayda ayaanan ku dhowraa laa udanisuhu mana wasakheeyo laa baaraka allah ilaahay barakayn maayo ama ilaahay ma barakeeyo bacda alcirdi sharafta kadib filmaali maalka ilaahay ma barakeeyo axtaalu waan soo shaqaysan ama waan xeeladaysan lilmaali maalka ayaan u xeeladaysan in owdaa hadduu halaagsamay oo fa agsibhu dib baan ka soo shaqaysan walastu ma ihi lilcirdi sharaftanaa in owdaa hadduu halaagsamo bimuxtaanin mid mar labaad soo shaqaysanaya haddaba waxaad eegtaa asuunu cirdii bimaali laa udanisuhu kelmadda asuunu ah iyo kelmadda laa udanisuhu ah labadaa maxaa ka dhaxeeya kamaalul itisaal baa ka dhaxeeyo laa udanisuhu waxay tawkiidinaysaa asuunu cirdiida hore ayay tawkiidinaysaa labada jumlo hadday istawkiidiyaanna marnaba in la isku cadfo waa mamnuucoo meesha wax la eg ma aha oo la isku cadfi maayo waa qaybta koobaad weeyaan oo qeybtaa koobaad in la isku cadfaa meesha ma taalo waxaa ku soo xiga isla gabaygaa xasaanun markaan eegayno jumlada laa baaraka allah wuxuuna ku cadfin jumladii hore asuunu ahayd sababtuu ugu cadfi waayeyna waxa ka dhaxeeya maxay way iskhilaafeen dee midna waa khabar midna waa inshe asuulu khabar bay ahayd laa baaraka allahna inshay noqotay laba jumlo oo midna khabara midna inshaana in laysku cadfaa meesha ma leega ega jumlooyinka kale waa usii qiyaasanaysaa wa qaala naabiqatu dubyaani wuxuu yihi yarhi isagoo u barooranaya akhaahu min ummihi walaalkiisii xagga hooyo naabiqo malaha in badan baan soo marnaa laga yaaba gabayaaga laba naabiqe ayaa jira mid waaa la yidhaha naabiqat aljacdi ba la yidhaha naabiqat aljacdi waa saxaabi ninkaasi isagu sidaan filayo naabiqat aljacdi waa nin saxaabiya weeyaan midna waxaa la yidhahdaa naabiqa dhubyaani maaha saxaabiya uu ka horreeyey saxaabada naabiqat aljacdi waa ninkii dee gabayga dheer tiriyey rasuulka hortiisa ayuu gabay ku tiriyey markaasuu lahaa ilaahay rasuulkiisiiyow waynaa la narju fawqa eg samada ayaanu gaadhnay buu yidhi sidaanu udh u weynaaneen qadar iyo qiimo u yeelan cirarkaanu gaadhnay buu yidhi waynaa lanarjuu fawqa dalika manzilan cirka meel ka sarraysana ilahay rasuulkiisii waanu filanaynaa buu yidhi rasuulkaa ku qoslo wuxuu ihi ilaa ayna ya abaa layla war xaggeed ku socotaa cirka markaad dhaaftay buu yidhi markaasuu ku yidhi ila ljana ya rasuul allah jannun baan ujeedaa buu yidhi jannooyinkan baan u socdaaye meel kale hamoodin markaasuu rasuulku ku yidhi ila ljana in sha allah ha waa jannada haddii ilaahay uu inoo ogolaada buu yidhi ila ljana nebigaa u duceeyo wuxuu rasuulku markuu gabaygii hadalkan aynu nidhaa afku kuma go'o ayuu rasuulku laa eh, yafdud illaahu faaka ayuu nebigu ugu duceeyey boqoliyo labaatan jir isagoo ah ayuuna ili qurigi ka dhicin ninkaa ila nebigaa u duceeyey calayhi salaatu wasalaam kolkaa labada naabiqo ninkani waa dubyaaniyo ciraaq ayuu ka gebyi jiray boqolkii deganaan cumar eh, nucmaan bin lmundir amaa melik alxiira ayuu u gebyi jiray wuxuu yidhi markaa xasbu lkhaliilayni na'yu lardi baynahumaa hada calayha wahada taxtaha baalin walaalkii walaalkiibaa geeriyooday walaalkii xagga hooyo ayaa geeriyooday markaasuu yidhi xasbu lkhaliilayni labada saaxiib waxaa ku filan na'yul ardi dhulka la kala foga kala fogaaday baynahumaa dhexdooda dhulkiibaa ina kala fogeeyey buu yidhi saaxiib waa walaalkii alla dhulku muxuu ina kala fogeeyey haadaa kani calayhaa dhulka dushiisuu ku nool yahay waa isaga anigu dhulka xagga saraan kaga noolahay wa haadaa kanina taxtahaa dhulka hoosteeduu baalin ku baaliyoobayaa kan geeriyoodayna dhulka hoostiisa ayuu ku baaliyoobayaa kanna dhusha dhulka durt dushiisa sare ayuu ku nool yahay ilaahay dhulka uu inoo barakeeyeyo keena nool iyo keena dhintaba dhulka inagu filan buu ilaahay idin dhulka inuu inagu filan yahay ayuu inoo sheegay alam najcal ilarda kifaatan miyaanaan ka dhigin dhulka mid idinku filan axyaaan wa amwaatan kiina noolina dhulka dushiisu ku noolaadaa kiina dhintayna dhulka hoostiisa ayaa lagu aasaa kolkaa geeri iyo nololba dhulka ayaa laynoogu talagalay oo ilaahay noogu talagalay mid ina qaada oo ina deeqa inuu yahay xasbu lkhaliilayni labada saaxiib waxaa ku filan na'yu lardi dhulka la kala fogaaday baynahumaa dhexdooda haadaa kani calayhaa dhulka dusheeduu ku nool yahay wa haadaa kana taxtaha hoosteeduu baalin ku duugoobay waxaad haddaba eegtaa haadaa calayha wa haadaa taxtaha baalin markaynu nidhaa maxaa la iskugu cadfi waayey haadaada hore maxaa xasbu lkhaliilayni jumlada loogu cadfi waayey waxaa loogu cadfi waayey itisaal baa ka dhaxeeyo waa bayaan jumlada dambaa bayaaminaysa jumlada hore xasbu lkhaliilayni na'yu lardi baynahumaa intaa waxaa fasirtay hadalkan dambe haadaa calayha wa haadaa taxtaha baalin hadalkaa dambaa fasiray siduu dhulku u kala fogeeyey wa haadaa taxtahaa baalin waa la ysku cadfayo sababta iyaga la yskugu cadfay waxa weeye waa itixaad waxay horta kow khabarnimadiibay ku midoobeen munaasabana way isku leeyihiin ismiyataanna way isleeyihiin wax keena in la kala fasliyaana meesha ma jiro wa qaala duqraa-i wuxuu idhi ninkii duqraa-i lo odhan yaa waaridan su'ra cayshin kulluhu kadarun anfaqta cumraka fii ayaamika alwali ldmcu qaada walaa fuaaduka saali nazla اlximaamu cariinaة الri'baali waa laba gabay oo kala duwan miyuu iskugu keen qabtay kaygana isku qabanaya labadaa gabay waa laba gabay oo kala duwan waxaan la yaabay iminka baxrigoogaan isku mid ahayn ka horena caruudkiisa markaan eegno ka dambe markaan eegno way laba gabay oo kala duwan wey ka hore duqraa'i baa iska duqraa-i waa ninka laamiyatulcajamka qoray horay waynuu soo tilmaanay laamiyatulcajamka ayuu leeyahay nin shanferi la odhan jirayoo khatar ahaa baa yidhi anuu laamiyatulcarab baan qoraya kitaabkayga carabtun baa ka faa'idaysan karta buu yidhi markaasuu laamiyatulcarab bix ayuu qoray shanferi dee nin dilaa-ana wuu ahaa shanferiyo isagoo caruura ayaa reerkooga laga dhex qaatay inta reerkooga lasoo weeraray markaasaa dad badan laga laayay reerkoogii isna xaafad kala korsatay kolkaa xaafadii kalaa sheegan jirtay garabka shimbir baa kaga sawirnaan jirtay oo xaafadoodu ay kaga sawireen markuu yaraa taa jaahiligu waxay doonaan bay samayn jireen mid san la mid dheg la mid shimbir lagu sawiraba intaba way lahaan jireen waxaa dhacay shanferi markuu nin weyn noqday buu xantii dareemay ilan hooyadii iyo waa reerka halkaa degan bay la degan yihiin waana la yaqaanaa abtirsiintiina waa laga bedelay waa kan markii dambe ogaaday gabaygana wuu tiri ilaamiyatulcajamka waa kii dhaarta maray ee yidhi maydhan maayo ilaayon reerkaa boqol nin aan ka dilo sagaaliyo sagaashan buu ka dilay kii boqolaadna markuu dhintay kadib ayuu dilay ka boqolaad isagoo geeriyooday kadib wuxuu ku dilay isagii markuu dhintayba wuxuu aas wax aasaa la waayay waayey buu oday reerkii uu sagaal iyo sagaashanka ka dilay oday kamidihii soo dul maray markaasuu intuu bakoorad qaaday buu bartaa kaga dhuftay laftii meydka laf ka soo jabtay baa wejiga ka gashay kii noolaa kolkaa laftii kasoo maydka kasoo go'day ayuu kii noolaa u dhintay kii boqolaad buu noqonaya sagaal iyo sidii caadiga ahayd buu dilay kolkaa shanferiga ayuu ahaa ninkii lahaa laamiyatulcajabka eh, laamiyatulcarabka carabka baan doonaya duqraayna wuxuu yidhi anna cajamigoo dhan baan kitaab u samaynayaa buu yihi kaasoo kalea ah. waxay tartan ku galeen xagga xikmadda xikmadda waxa weeye ninba ninkuu ka xikmad badnaa iyo gabayba gabaybuu ka xikmad badnaa ayuu keenayaa waa kan imika kani wuxuu leeyahay mustafciluun faacilu mustafciluun faaciluun mustafciluun faacilun mustafciluun faaciluun ya waaridaan suura cayshin kulluhu kadaruun anfaqta cumraka fii ayaamika alwali yaa waaridan ka ku soo arooraya su'ra cayshin hambada yar ee nolosha aka ah ku soo aroorayow oo kulluhu gebi ahaantiisuba kadarun wasakhay tahay hamba yaroo gebigeeduba wasakh ah ka u imanayow anfaqta waad bixisay cumraka cumrigaagii fii ayaamika maalmahaagii aluweli hore maalmihii koobaad ayaad cumrigaagii ku bixisay kolka wuxuu ina leeyahay inagu saw iminka ma noolin war han baynu ku noolnahay buu adduunyadu waa hanbo waa lagaaga horeeyey waa sura cayshin haddana kulluhu kadar weeyi wax laga naxa mooyaane iyo wax dee iska dhoobo oo dee aad iyo aad u calow a ah mooyaane ma aha meel qalbigu uu ku dego oo farxad loogu talagalay ma aha kolkaa wuxuu yidhi anfaqta cumraka fi ayaamika aluwali cumrigaagii sawdigii ku qaatay maalmahaagii hore dhallinyarnimada weeyaan cumrigu gebigiisuba yaa waaridanka ku soo arooraya suura cayshin nolosha la soo hambeeyey ka ku soo aroorayo cayshka iyo nolosha oo kulluhu gebi ahaan ka darun dhooba ah anfaqta waad bixisay cumraka cumrigaagii fii ayaamika aluwali maalmahaagii koobaad baad ku qaadatay aawo iminka labada jumle laysku cadfin waa fasli baa dhacay waa yaa waaridan kaa taa munaadaha ah iyo anfaqda dadta dambe labadaa jumlo sababta la layskugu cadfi waayey midina waa inshe midina waa khabar laba jumlo oo mid khabar iyo mid insha'ana in laysku cadfo haddii una ihaa meesha joogin iskumaynaan ogeyn layskuma cadfi karo markaa ladabcu qaada walaa fu'aaduka saali nazla alximaamu cariinata ri'baali wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo ladamcu qaada walaa fu'aaduka saali nazla alximaamu cariinata ri'baali mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun wuxuu ihi ladamcu ilmadii qaada ma go-ayso ilmadii ma gurayso oo ilma horta ima daynayso walaa fu'aaduka qalbigaaguna saalin ma adkaysanayo ma sabrayo nazla alximaamu geeridii waxay ku soo degtay cariinat ari'baal usuuda beradoodii sawta wadkii sawka yimid meelihii libaaxdu ay fadhiisanayeen ladamcu qaada walaa fu'aaduka saalim nazla alximaamu cariinata ri'baali bartii libaaxiyada ayay timid buu leeyahay markaa geeridii baradii libaaxiyada ayay timid haddaba waxaynu doonaynaa labadan jumlo bal hadda eeg ladamcu qaada walaa fu'aaduka saalim ma laysku cadfay mise waa la kala fasliyey waa laysku cadfay sababta ma garanaysiin waxay ka midoobeen khabarnimada isminimada munaasabada wax fasligooga keenaana ma jiro afartaa qodob marka laysla helo ayaad odhanaysaa isku cadfo nazla alximaamu cariinata ribaali maxaa jumladan dambe loogu cadfi waayey jumlada hore xagga ficilnimada ha eegine shibhu kamaalilitisaal baa ka dhaxeeyo jumlada hore ayaa su-aal laga fahmay su bay tanna ka jawaabaysa ayay jawaabu tahay wa qaalad waxay tidhi zaynab bintu dathariya inan la yidhaahdaa tarhi iyadoo u barooranaysa akhaaha walaalkeed ayay doonaysaa inay u baroorato gabadhani markaa walaalkeed ayay u barooranaysaa waxay tidhi waqad kaana yurwi lmashrafiya bikafihi wa yabluqu aqsaa xajrati xayi naa'iluh waxay soo qaadatay waxay soo qaadatay wqad kaana yurwi lmashrafiya bikafihi wayabluqu aqsa xajrat lxayi naailu faculun mafaacilun faculun mafaacilun faculun mafaacilun faculun mafaacilun gabadhan walaalkeed baa geeriyooday gabayganay ka tirisay gabadhan waa gabadh muslimada waxay ku jirtay hablaha naadirka ah ee gabayga aadka u yaqaanay lua alcarabiya kolley anigu saddex hablood baan aad ula yaabaa gabaygooda markaan eego midi waa saxaabiyadoo rasuulka horteeday ka tirinaysay khansa waa kii rasuulku lahaa khansa bal wax ku sii dar midna waa gabadh mucaasiradoo xamduuna la yidhahyo iyadu waa gabadh iskaa iminka mucaasirada weeyaan laakiin gabayaageegu ma ma garanayo dhaqankeega laakiin gabaygeegu maasha allah waa gabay aad iyo aad qawi u awey ila xad buu qawi yahay midna waa zaynabo waa inantan iminka gabaygan iskale waqad kaana wuxuu ahaa yurwi kii dhergiya almashrafiya seefta ayuu dherginayey bikafihi qacantiisuuna ku dherginayey ninkan seefta wuu dhergiyaa qacanta markuu ku qabto seeftu maxay ka dheregtaa dhiigga acdaadiisa ayay ka dheregtaa dhiig ayay ka dheregtaa geesi buu ahaa dagaalyahan abay doonaysaa inay tiraa wa yabluqu wuxuu gaadhsiiyaa aqsaa xajrat alxayi reerka dacalka ugu fog ayuu gaadhsi ayuu gaadhaa naa'iluhu waxbixintiisuna hadduu deeq uu bixiyana dhinac kasta wuu gaadhsiiyaa ka ugu dhow iyo ka ugu fogba wuu dhargin jiray bay tidhi haddaba labada jumlo eega waqad kaanadan iyo iyo wayabluqu wayabluqu iyo waqad kaana labadaa jumlo waa laysku cadfay maxaa layskugu cadfay horta khabariyatan bay isla noqdeen munaasabana way isku leeyihiin wax fasligooga keenaana meesha kuma qorno oo inooma sheegna waqad kaana wuxuu ahaa inankani yurwi kii dhergiya almashrafiya seefta mashrafiga la yidhaah bikafihi qacantiisa ayuu ku dherginayey wayabluqu wuxuu gaadhsiinayay aqsaa xajrati alxayi reerka meesha ugu fogna waxa gaadhayay naa'iluhu waxbixintiisaa gaadhaysay wa qaala abu ayib abu ayib ninkii la odhan jiray baa isna gabaygan tiriyey acazu makaanin fi dunya sarju saabixin wa khayru jaliisin fi zamaani kitaabun qanaadkan aljaziire la yidhaah runtii anu waxaan aaminsanahay luga alcarabiya inuu soo nooleeyey xiliyadan dambe wax macad u soo nooleeyaana uuna jirin jaamacad soo noolaysaana ayna jirin luga alcarabiya qanaadkaasi siduu usoo nooleeyey waktiyadan dambe lama sheegi karo walaa jaamacad walaa qirad intuu doono ayuu kaga sareeya luqada siduu soo saaray ha ahaadee beytka imika aan marayno barnaamij buu ku leeyahay ma xasuusantihiin barnaamijka beytkan ay barnaamij idil baa inta badan ay kusoo qaadan jireen beytkan oo la yidhaha acazu fi dunya sarju saabixin wa khayru jaliisin fi zamaani kitaabun horta maxaa ugu qiimo badan adduunyada inaad halkee kaga noolaato ayaa ugu qiimo badan adduunyada waxa ugu qiimo badan buu kuleeyahy adoo qori sita inaad noolaato adoo qori sita inaad noolaato xaqaaga difaacaya oo diintaada difaacaya wax ka khayr badan oo dunida lagu noolaan karaa ma jiro acazu makaanin fi dunya sarju saabixin meesha ugu ciziga badan ee adduunka ku jiraa waa sarju saabixin waa maxay sarju saabixin waa saabixa waxaa loo yaqaanaa qofku markuu biyaha dhex dabaalanaya waa saabix la yidhaahdaa hawada ka dabaashaana waa fardaha wuxuu ku leeyahay fardaha koorihiisa inaad iska haysato meel ka qiimo badan ood joogi karto lagu garan maayo ilan ilahay baa nin kaa dhigaye halkaas horta ugu qiimo badan meel la joogo cid lala fadhiisto oo lala sheekaystana cidda ugu qiimaha badani waa kitaab cidda ugu qiimo badaneed la sheekaysataana kitaab weeyaan haddaad kitaab hesho saaxiib kale uma baahnid acazu makaani fi dunya sarju saabixin wakhayru jaliisin fi zamani kitaabun acazu makaanin makaanka ugu ciziga badani fi dunyaa adduunyada dhexdeeda sarju saabixin waa faraska koorihiisa inaad ku taagnaato wa khayru jaliisin ku lala fadhiisto ka ugu khayrka badanina fi zamaani xilliga kitaabun waa kitaab labadan jumlo maxaa la iskugu cadfay haddaba acazu makaanin fi dunya sarju saabixin wa khayru jaliisin fi zamaani kitaabun maxaa la iskugu cadfay waxaa la yskugu cadfay labada jumlo khabariyataanna way isla noqdeen munaasabana way isku leeyihiin wax fasligooga waajibiyaana meesha ma yaal kolkaa waa in la wasliyaa alcaynu cabraa wnufuusu sawaadi maata alxija waqada jalaalu naadi gabayga nin kalaa iska lahaa laakiin ka horunbuu aniga ii raaciyaa la moodaa mise ma raaci ninka hore wuu kala tiriyey saw maaha wuu kala tirinayaa sax weey wuxuu yihi alcaynu ishu cabraa way ilmo badan tahay alla ishu ilmo badanaa ishu ilmay sii daynaysaa buu ishu aad iyo aad ayay u ooyeysaa buu yidhi u ilmaynaysaa wanufuusu nafuhuna sawaadii way wada ooman yihiin oo oon bay u dhimanayaan maata alxija ka dhintay wa qadaa waxaana geeriyooday jalaalu naadi fagaarahaba kii ugu qaalisanaa ayaa meesha ku geeriyooday buu yidhi alcaynu cabraa wanufuusu sawaadi maata alxija waqadaa jalaalu naadi alcaynu ishu cabraa way ilmo badan tahay wanufuusu nafuhuna sawaadi way ilmaynayaan maata alxija caqligii ayaa dhintay waqadaa waxaa kaloo geeriyooday jalaalu naadi fagaaraha kii ugu qaalisanaa alcaynu cabraa wanufuusu sawaadi maxaa la yskugu cadfay labadaa jumlo dee waxay ka midoobeen khabariyataan inay isla noqdaan munaasabana way isku leeyihiin fasligooga wax keenaana ma jiro maata alxija waqadaa jalaal jalaalunnaadi maxaa la yskugu cadfay waxaa la yskugu cadfay maxay labadan jumlo waxaa la yskugu cadfay dee kow khabariyataanna way isla noqdeen munaasabana way isku leeyihiin wax fasligooga keenaana ma jiro maata maxaa loogu cadfi waaye kuwa hore waa shibhu kamaalilitisaal baa ka dhaxeeyo ilan maata jumlada hore ishu way ilmaynaysaa naftuna way ooman tahay buu yidhi ishu way ilmaynaysaa naftuna way ooman tahay su-aal baa halkaa laga garanaya oo maxay ishu la ilmayni naftuna ay la ooman tahay su-aashaa jawaabteedii weeyaan maata alxija waqada jalaalunaadi kolkaa haddii shaygu uu jawaab lisuaal muqaddar uu noqdo suurtagal maaha in lagu cadfo saan horey usoo dhiganay wa qaala rajulu nin baa yidhi oo min bani asad roo bani asada fi lhijaa isagoo cay samaynaya laa taxsab ilmajda tamran an ta'aakiluhu lan tabluga almajda xataa talcaqa sabira wuxuu yidhi laa taxsabi lmajda tamran anta aakiluhu lan tabluga almajda xataa talcaqa sabira mustafciluun faacilun mustafciluun faaciluun mustafciluun faacilun mustafciluun faaciluun laa taxsab ha u malayn almajda sharafta tamran timir anta aakiluhu aada cunaysid war sharafta timir yarood liqaysoo macaan ha moodin lan tabluqa almajda sharafta gaadhi maysid weligaa xataa talcaqa ilaayood usoo leefto asabira dacar sharafta waxaa gaari kara oo keliya ninkii dacaru soo cuna ama dacaru soo leefa waxay ka dhigan tahay haddaad tidhaahdo ardayna waan ahay dadaalina maayo guulna waan rabaa ma ma ma macquulba macquul maaha waa riyo riya loo yaqaanaa ama waa nooc waalida kamida mid a waxaa la yidhaha aljunuunu funuunun ba la yidhaha waalidu way noocyo badan tahay waalidu tan maryaha la dhigto un maaha way noocyo badan tahay hadaa haddaad tidhaa maantao qura qur aan dhameeyo quraanka aanka maantao quraan ku baranaya hadaa tidhaa ka warran qur-aanka mana taqaanid maantoo qurana waan ku baranayaa ka waran haddaad tidhaa nooc waalida kamida ma tahay ma waa yoom waaxid hadda waan ku xifdiyaya yoon iskaadhsiinaya yaa akri maskaxdaada dib ugu noqo kolkaa wuxuu ku leeyahay haddaad sharafta moodo timir yaroo macaanoo la cunayo de waa nooc waalida kamida un war sharafta gaadhi maysid ilaahoo dacaru soo cunto laa taxsab ha u malayn almajda sharafta ha u malayn tamran timir ha u anta aakiluhu aad cunaysid lan tabluqa gaari maysid almajda sharafta gaari maysid xataa talcaqa ilaayood soo leefto asabira dacar sabirka maxaa sabir loogu bixiyey sabirku in yar buu ilaahay waafajiyaa dadka sabirka in yar buu ilaahay waafajiyaa oo sabirka waxaa sabir loogu bixiyey sida dacartu u qadhaadh yahay weeye labada jumlo bal hadda eeg jumlada laa taxsab ah iyo jumlada lan tabluqa ah maxaa la iskugu cadfi waaye shibhu kamaal litisaal baa ka dhaxeeyo marka lagu yidhi war sharafta timir hamoodin waaya waad odhanaysaa markaasaa lagu odhanaya lan tabluga almajda xataa talcaqa sabira waa jawaab markaa su-aal muqadara la ysku cadfi maayo cumaaratyemani nin la odhan jiray baa gabay tiriyey isnaa cumaaratyemani wuxuu yihi waqadru lfataa fii cahdihi wa wafaa'ihi waqadru lmawaadi fii nubuwi madaaribi fii nubuwi lmadaaribi وغdر الفتى في عهده ووفائه وغdر المواضي في نبو المضارب wuxuu yihi وغdر الفتى inanka oo ku khaaئma inanka khayaanadiisa ma taqaanaa waa fii cahdihi xagga ballanta iyo wa wafaa'ihi oofinta markuu kaa khaaimo inanku wuxuu khaa'in noqon karaa oo keliya xagga ballanta iyo cahdiga markuu kaa khaaimo seeftuna haddaba goorbay ku khaaintaa seeftuna markay af beesho adoo cadowga hortaagan seeftaadi hadday bilaa af noqoto ka warran ama qorigu kuu dhici waayo ka waran wa qadru lmawaadi ereyga almawaadi waa seefaha wa qadru seefahana khayaanadoodu fii nubuwi lmadaaribi halka afka oo af beela ayay ku sugnaatay madaarib waa jamcu madrib oo madribku waxa weye meesha wax afka yare seefta ayaa madrib loo yaqaanaa nubuwina waa markay af beesho ee seeftii ay waxba mari weydo baa la yidhahdaa nubuwi wa qadru lfataa inanka khayaanadiisu iyo ballanjabintiisu fii cahdihi xagga ballanka iyo wa wafaa'ihi oofintiisay ku sugnaatay wa qadru lmawaadi seefaha buu ku leeyahay ballanjabintooduna fii nubuwi lmadaaribi afkooga oo af beela ayuu ku sugnaaday waa la ysku cadfay labada jumlo waayo khabariyataanna way isla yihiin munaasabana way isku leeyihiin wax fasligooga keenayna meesha kuma qorna wa qaala tacaala alle ayaa yidhi fii qisati fircoon wa raddi muusa calayhi salaam ilaahay baa inooga warramaya fircoon iyo nebi muuse oo isla hadlaya qaala fircawnu fircoon wuxuu yidhi wamaa rabu lcaalamiin caalamiinta rabbigoogu waa maxay muusow qaala muusena wuxuu ku yidhi rabu samaawaati waalardi waa samada iyo dhulkaba rabbigoogii wamaa baynahumaa iyo waxa u dhaxeeyaba rabbigoogii weeye in kuntum muuqiniin qaala wuxuu ku yidhi liman xawlah ciddii ag fadhiday alaa tastamicuun mawr ma maqlaysiin qaala wuxuu yihi qaala rabbukum waa rabbigiin wa rabbu aabaa'ikum alwaliin iyo aabbayowgiinnii horeba rabbigood weeyaan adigaas soo eeganaya maadaamuna gabay ku jirin aayadda kalena waa lamiduun fasligoog iyo wasligoog waa iska basiid layliska labaad hal gabay baa ku jira gabayga ay noo soo saar waa gabayga nambarka koobaad miya waa nambarka labaad laawa aladii huwa caalimu ana anawa sabirun waana aba lxusayni kariimun laa arrinku sidaa ma aha waladii kii baan ku dhaartay huwa caalimun u cilmiga lahaa ana nawa kala tagu sabirun inuu qaraar yahay wa ana abalxusayn ninka abalxusayn la yidhahna kariimun inuu sharaf leeyahay arrinku sidaa ma aha allihii baan ku dhaartay ogaa inuu nawuhuna uu leeyahay qaraadh abalxusaynna uu sharaf leeyahay waxaad ogaataa ereyga anna waa mar waa lafta timirta marna waa dadka isjeceli markay kala fogaadaan kolkaa kelmadda anna waa imika waa maxay ma kala taggaa mise waa timirtii waa kala taga way dadka isjeceli inay kala fogaadaan laa wladii huwa caalimu ana nawa sabiruun waana abalxusayni kariimun laa arrinku sidaa ma aha waladii kii ku dhaartay huwa caalimun u cilmiga lahaa ana nawa kala tagu sabirun inuu qarhaadh yahay wa ana abalxusayni abalxusayne kariimun inuu sharaf leeyahay allaha og baan ku dhaartaye layliska shanaad laba gabay baa ku jira yaa man yuqatilu man araada bisayfihi asbaxtu min qatlaka bilxsaani faidaa ra'aytuka xaara dunaka naadiri waidaa madaxtuka xaara fiika lisaani wuxuu yidhi yaa man yuqatil warka ku dildila man araada ninkuu doono bisayfihi seeftiisa ka ku dilow war ninka kuu doono seeftiisa ku dilow asbaxtu waxaa noqday min qatlaaka dadkii adlaysay laysay bilixsaani samaha iyo wanaagga dadkaad ku laysay ayaan ku biiray yaa man yuqatilu ninka ku dildilaya man araada kuu doono bisayfihi seeftiisa ka ku dilayow asbaxtu waxaan noqday min qatlaaka dadkii aad laysay bilixsaani wanaagga iyo samaha aad ku laysay fa idaa ra'aytuka markaan ku arko xaara waxa dawaqa duunaka sokadaada naadiri indhahayga mar alla markaan saa kuu arko waaban dawakhaaba buu yidhi wa idaa madaxtuka markaan ku ammaanana xaara fiika waxa kugu dhex dawaqa lisaani carabkayga haddaan ku soo eegana indhahaygaa kugu wareera haddaan ku ammaanana carabkayga ayaa kugu wareeraya buu yidhi mar kaste wareerunbay ii tahay markaa buu yidhi haddaba ninkani sidee buu talow ixsaanka wax ugu dilaa ninka deeqsigiihi hanti aadan filanaynin haduu ku siiyo dee farxad baabad wax la noqon kartaa marar badan baad farxad wax la noqon kartaa sidii ninkii ashcab miyuu ahaa ninkii yidhi hadiyadu markay ii timaado xaafadayda waan u kala jarjaraa buu yidhi ma magacaabo buu yidhi hadiyadda haddaan idhaa bu yidhi alf dollarba hadiyad la ii siiyey waa la dhimanayaa buu ku leeyahay war waa inaan idhaahdaa bu yihi ya uhdiya ilaya alifun uhdiya ilaya alifun ama hamzo uma maada uma uma laamun uma maada uma faaun uma maada alfun bay noqotay so maaha dee dollar waa inaad kala jarjartaa wuxuui maalin maalmaha kamida ah ayaan hooyaday u sheegay hadiyad lai keeno koomay gashay bu i u kala jarjaray hulaamkii baan kala jarjaray haddaan u wada sheegi lahaa bu way dhiman lahayd kolkaa mararka qaar way dhacdaa waxaadan filanaynin imika dabaq yaroo hargeyse ku yaalla haddii hadiyad laguu siiyo ka warran dabaq hargeyse ku yaalla horta haddii hadiyad lagaaga dhigan ka warran adanku weydiiye maslaad lilahay kolkaa waa khatar waxaa jirta ixsaanka haddaba wax waa lagu dilaa kolka saasuu u leeyahay yaa man yuqatiluka dildila man araada kuu doono bisayfihi seeftiisa ka ku dilow asbaxtu waxaan noqday min qatlaaka dadkii adlaysay bilixsaanid wanaagga ku laysay anna wanaag baad igu dishay buu yidhi fa idaa ra'aytuka markaan ku arko xaara waxa dawakaya duunaka adiga sokadaada naadiri aniga indhahaygii ayaa dawakaya wa idaa madaxtuka ku ammaanana xaara fiika waxa kugu dawakaya lisaani carabkaygaa kugu dawakaya aliijaaz walidnaab walmusaawaat waxaan filayaa cashirka macaaniga ugu dambeeya inuu yahay cashirkan kitaabka macaaniga aakhiru darsi oo ugu dambeeya waa cashirkan weeyi cashirkanna waxaa loo yaqaanaa waa aliijaaz wاlinaab wاlmusaawaad markaad doonayso inaad hadasho sidee baad u hadashaa waxaa la qiimaynaya waxaa la miisaamayaa hadal markaad ku hadasho hadalku intuu wuxuu dooni ha ahaado qalinkaa isii haddaan idha eg isii baan idhi af soomaaligaa eg hadda qalinkaa isii baan ereyga qalinkaa isiya waxaa la qiimaynayaa shaygii aan doonayey fikraddii aan doonayey inaan ku hadlo iyo ereyadii aan ku hadlay baa la miisaamayaa maxaa la miisaami macnaha aan doonayo inaan idhaa iyo iyo markaan ku hadlayey ereyadii aan isticmaalay labadaasaa laysku miisaamayaa haddaba marka labadaa laysku miisaamo waxa soo baxaya mar inuu macnuhu ballaadho oo ereyadu ay yaraadaan iijaas baa la odhanayaa markaa iijaas hadduu ijaasku waa maxay waa markuu maxay bato lafdigan aad ku hadashay iyo macnaha uu xambaarsan yahay markuu ayo bato macnuhu hadduu bato lafdiguna yaraado iijaas baa la odhanayaayo waa balaaqada ilaahay kitaabkiisa ka buuxda weeyaan waa kow marna waxa badanaya lafdigaa badanaya lafdigiibaa badanaya badanaya maxaa yaraanaya markaana macnihiibaa yaraanaya markaana inaab baa la odhan inaab marna way sinmayaano way isku sargo'naanayaano fikraddii aad doonaysay inaad tidhaa iyo hadalladii aad ku hadashay marka la qiimeeyo way isla eg midna midka kale kama dheera markaana maxaa la odhanayaa musaawaad haddaba cashirkeenna gebigiisu saddexdaa qodob buu ka hadlayaa saddexdaa qodob ayuu ka hadlayaa af soomaaligaagaad ku qiimayn kartaa haddaad hadalkaa doonto aad ku hadasho ama jumlo alla jumladaa doonto haddaad ku hadasho waxaa la eegayaa jumlada aad ku hadashay ma musaawaad baa ma inaab baa ma iijaas baa saddexdaasaa la qiimaynaya kolba midkuu yahay qaala tacaala almusaawaad baan soo qaadanaynaa qaala tacaala ilaahay baa yidhi wamaa tuqadimuu waxaad u hormarsatiin lianfusikum nafihiinna waxaad u hormarisiin oo min khayrin wanaaga tajiduuhu waad helaysiin cinda allahi ilaahay agtiisa ayaad ka helaysiin maxaa talow tajiduuhu lagu odhan waaye waa litashriif waxaa lagu yidhi naftaada waxaad u hormariso wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayr waxa aada nafihiinna u qadintiin baa lagu yidhi oo min khayrin khayr ah tajiduuhu waad helaysiin cinda allaahi ilaahay agtiisa ayaad ka helaysiin wax kastood naftaada u qadintid oo khayr ah ilaahay agtiisaad ka heli doontaa waa litashriifo ilaahay baa kuu haya weeyi waxa ilaahay kuu hayaa makaa lumaya xisaab xuma igu dhacday miyaad odhan doontaa maad u malayn layn ilaahay baa kuu hayaa lagu yidhi waa maya ilaahay wuxuu kuu hayo waa ka gama weeyi ka seexa weeyaan waxaasi meel kolley an sinaba una kaaga dayacmaynin ama una sinaba kaaga lumaynin ayuu kuu yaallaa haddaba markaan jumladaa qiimayno wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin wax kastood naftaada u qadimato oo khayr ah ilaahay agtiisaaad ka heli ma macnahaa badan ma lafdigaa badan mise way isla eg yihiin markaad qiimaysiin way isla eg waayo waxaa la rabaa in lagu yidhaa waxa aad u qadimato naftaada bal hadda eeg waxa aad u qadimato naftaada naftaadii baad u qadimatay khayrna wuu ahaa ilaahay agtiisa ayaad ka helaysaa markaa wa qaala tacaala ilaahay baa aayadkani ku yidhi walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ma halaago amaa ma koobsado shirqoollada xunxuni ilaa biahlihi dadkiisa mooye wax kale ma hareereeyaan shirqool xun baad samaysay ficil xun baad ku kacday ficilkaa xuni horta yuu wax yeelaa makaad u samaynaysay mise adiga adiga ayuu dib kuugu soo noqonay soomaalidu waxay ku mahmaahdaa boqol hadimaha qodin haddaad qodana ha ku dhici doonteena mooye waa taas waa saas kale wey waxa ugu badan qofku hadduu shirqool la sameeyo maxaa taariikhda looga soo joogay alla maxaa taariikhda looga soo joogay nin intuu shirqool sameeyey ninkuu ku waday nin aan ahayn ku dhacay waa aad bay u badan tahay runtii waa waxaan xasuustaa ibnu xajar haythami kitaabkiisa markuu ka hadlayay alqawaaic markuu ka hadlayay alqawaaic kitaabka qawaadic waxa wey eh, alqawaadic bima yaqtacu lislaam baan filaya inuu alqawaadic magacii waxoogaa yar buu khaldan yahay waxuu dusha sare ka saaran yahay zawaajirta ama kafurica kafurica can muxarimaati lahwi ayuu dusha sare ka saaran yahay sax markuu ka hadlayey nin baa jiri jiray beri wuxuu sameeyey nin wadaada oo madaxda ninkii madaxda ahaa aada dhow buu arkay marka ninkani waa nin wadaada waa daacad wuxuu sameeyaa saraaxada hadalka wanaagsan qofkana waxbuu u taraa mujaamaladu waa ceeb haddaad shaksi jiro tahay mujaamalada waa la yska dhowraa qofka walaalkaa ah runtaa loo sheegaa waxaasi waa sax waxaasi waa khalad e runtaa loo sheegaa mujaamalada waa laga ilaaliya haddaad wax kastiba waa saxuun tidhaa wax kastiba waa saxuun war inu dadnimadaadan xataa ayaa ayaan sax ahayn dadnimadaada ayaa khaldan wixii khaldanna wax kastana waa khaladun lama wada yidhaah oo dee haddaad dhinac kaleunuga tuurtana waa khalad kolka wixii saxana waa sax inaad tidhaa wixii khaldanna waa khalad inaad tidhaa inaad iska soo qaado ka halkan fadhiyo adigoo fadhiyo oo kale ilan waaba waa adoo kale hore waxaad u arkaysa sax inuu yahayna inaad ku taageerto waxaad u arkaysa khalad inuu yahayna inaad u sheegto un nin baa jiray wadaadoo ka maamulka kolkaa la telin jiray ninka maamulka wuxuu ogaa inuu ninkani nin aada u wanaagsan yahay wuu jeclaa maamulka ayaa ninkan aada u jeclaa daacadnimadiisaa lagu jeclaa wanaagiisa talooyinkiisa waxa dhacay kii wadaadka ahaa ayuu kolkaa xasteen qolo kale markay xasteen bay yidhahdeen war sidaynu kala dilnaa labada nin mid baa idhaanaa fahmay iska daa waan isku diraya boqorkunbuu yimid wuxuu ar ogeyn buu ninkani ninkan waa wadaad od leedahay dacaayadu suuqa kuu geliya maadan ogeyn maya maxaa ka mida ah? waxaasaa ka mida ah, waxaasaa ka mida ah, waxaasaa ka mida waxaasaa ka mida dee kun dacaayadood ayuu suuqa geliyey oo midad fahmi kartiiyo midaadan fahmi karayn bale wuu waday wuu waday wuu waday wuu waday markii dambe wuxuu ku soo gebagabeeyey wuxuu ihi ninkani wuxuu aaminsan yahayba in aan laguu soo dhawaan karin inuu gebigaaguba aad urayso waar boqorkuba waa nin urayo nadaafadba nin le ma aha bal car eeg buu yidhi hadduu ku yimaado sankunbu isqabaniye miyaadan eegin inuu sankuun ishayo intuu kula fadhiyo markaasuu boqorkii uu yaabay oo hor bal iska teg buu yidhi ninkani waa nin ninan jecelahaye iska teg buu yidhi anaa ogaan doone isku dirii baa u tegey wadaadkiioo sheekh maanta qado yarbaan inoo samaynayaa kaalay buu yidhi intaadan boqorka u tegin qado yarbaan inoo samaynayaa kaalay qado yaroo gebigeeduba wada toona buu sameeyey qado yaroo gebigeeduba toona ayuu sameeyey toontii markay cuneen ayay boqorkii haddaba aan u tagnay inakeen buu yidhi yaa ninkii saaxiibkaa adiigaysida inakeen buu yidhi markii ay albaabka u yaru jiraan buu yidhi war waan ka baqayaaye uma tagee iska tag adigu ninkiioo toon intuu soo cunay ka xishoonaya in boqorka urtiisu ay soo gaadho oo waxoogaa ka yar gabanayao afka cimaamada saaraya oo isla toontanad soo cuntay illa waa nin laga soo dhargiye ayuu boqorkuna hoosta ka eegayahay oo wuxuu leeyahay wallaahi waa run wallahi waa run waraaqbuu boqorkii qoray waraaqdaa wuxuu qoray ma taqaana sidan jeego kale ahayd ninkaa in la dilo ayaa loo qoray wadaadkii hoo waraaqdaabaa la yidhi waa dile dil laguma odhan waraaqda jeeka hayr qaado ninkaa magaalo hiblaayo jooga ula tag baa maanta waraaqdaa iga qaada buu ninkii daacad bu hawadaadkaa war waxba hanti uma baahniye iga daabuul war mayaho buu waraaqda waraaqdu jeeg bay ahayd laakiin hoosta waxa kaga qoran in ninkaa marka la qabto la dilo ayaa ku qornayd kii toonta soo siiye isku diraaga ahaa jooga ma garanaysaa halkuu kaga hadhay albaabka agtiisuu kaga hadhay sida loo galo aad buu isleeyahay maogtahay markuu ka soo baxay wadaadkii ayuu soo ag cararay markaasu ka waran boqorkii maanta aruus ka fiicnaayo waraaqdan waa maanta hadiyad yar buu isoo siiyo waraaqdana wuu isku duubay ar walaal hanti waxba ugama baanid aniga isi warniyo aniga siduu u waday ayuu ninkii ku qanciyey inuu waraaqdii ka qaato waraaqdii buu haddana siiyey waraaqda maxaa ku qoran laakiin dil baa ku qoran hanti bay moodayaan wadaadkii waraaqdii buu udhiibay oo kiibaa ula tegey kolkaa ninkii markuu kii ula tegey ninkii ayuu dee la akriyay oo ardil baa kuuga qorana kaalay baa la yidhi markaas ooyo waranu ma lahayn nin kalaan ka qaatay aan ma soconayse kaalay baa la yidhi ana adagaa noo keenaye kaalay horta bartii baa lagu dilay ninkii ma garanaysaa isku dirihii bartii ayaa lagu dilay waxa dhacay kii ma garanaysaa wadaadkii dilka loo qoray ayaa sidiisii hore isagoon waxba ogeyn boqorkii u tegey boqorkii markuu utegu boqorkii ku qoslo markaasuu yidhi hor soo nigii shalay waraaqda kuu qoray markaasuu boqoro wallaahi nin baa isku kay duubayo nin baa isku kay duubo waraaqdii i beriyeyo anna waan maya kari waayo waan siiyey nin ku ahaa hebel markaasuu boqorku fahmay inay meesha wax ku jiraan markaasuu war bal ninkaa iga waran maxaa dhex maray waxba markaasuu waraysta markaasuu ogaaday inuu ninkaasi shirqool ninkan la maganaa isagu shirqoolkiina ilaahay isaga uu dee ku riday markaasuu boqorku sheekadii oo dhan ka sheekeeyey markaasuu ninkii wadaadkaana ka sheekeeyey maalintaa qadadii yarayduu soo siiyey ee <laughs> basasha ahayd iyo toonta ayuu ka sheekeeyey kolka waa caynkaa wey walaa yaxiiqu kuma ma hareereeyo almakru shirqoolka asayi-u xuni ilaa biahlihi dadkiisa mooye wax kale shirqool xun haddaad aragto dadka wehelkaa unbu ku dhacaa insha allah nambarkaa labaad haynoogu joogo wallahu alam